alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlambiyaai wاlmursaliin sayidina mxamedi wcalى alihi wasaxbihi waslem allahuma anfacna bima clamtana waclimna maa yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah calى kuli xaal waxaynu ku jiray kitaabkeeni xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna talqiin muxtadar muxtadir waa u laqimidda qofkii dhimanayey loo laqimayey towxiidka waxau odhanayaa uu nebigu salى اllahu عalayh wasalam yihi man kaana kooda aakhiru kalaamihi hadalkiisa waxa ugu dambeeyaa kawahada laa ilaaha ila اllah dakhala aljannata jannada ayuu gelayaa man kaana kooda aakhiru kalaamihi hadalkiisa aakhirkiisa waxa ugu dambeeya laa ilaaha ila allaahu dakhala aljanna jannada ayuu gelayaa xadiidkaa waxaa warinaya abu daawuud waxaa warinaya imaamu axmed waxaa warinaya xaakim waxaa warinaya bayhaqi sanadka xadiidkuna waa saxiix qofka hadalkiisa ugu dambeeya laa ilaha dakhala aljanna saas daraaddeed baa markaa xadiidkii kalena wuxua laqinu mowtaakum laa ilaaha ila allah in dadka dhimanaya loo laqimo laa ilaaha ila allah oo laga ag yidhaahdo loona laqimo la yidhaah dheh si xadiidka saxiix uu tilmaamayey laa ilaaha ila allah keliya un baa la odhanayaa waayo kelimatu waa miftaax waxaan kale oo dhamminaa waa mukmilaadkeedii iyo furuucdeedii muxamedun rasuulullaahi yacni tanun buu ku hoos jiraa laa ilaaha ila allah ilaa xaq loogu caabuday ma jiro alla mooyaane ayuu markaa maxamedun rasuulullahina ay soo hoos gelaysaa marka culimada qaar waxay leeyaen muxamedun rasuulullaahina waa la odhanaya waa la raacinayaa iyo maya taasun baa la odhanayaayo laa ilaaha ila lah unbay hoos gelaysaa ee shadrigeed iyo qeybteedii horena kalena ay ku hoos jirtaa ma kala maarmayaan ee adigu intaa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi ayuunbaad odhanaysaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa fadliga ay leedahay laa ilaaha ila allah iyo qofka ku dhintaa inay ma-aalkiisu jannada tahay xataa naarta haba gala bilow ahaanoo dunuubta halagaga soo jaray hadday dembiyaal waaweyn uu leeyahay oon ilaahay ka cafin isagoon ka toobadkeen u dhintay ilaahayna aanu ka cafin laakiin lagu waarin maayo marka waa laga xarimay ahlu tawxiidka bimacnaa inay ku waaraan baa laga xarimay xataa haddii qaarkood dunuubtooda laga soo jaro lagu waarin maayo kelimatu tawxiid oo laa ilaaha ila allaaya waxa ilaahay waafajiyaa qofkii dee intaanu dhimanin ku noolaa ee ilaahay ku xusayey ee siday tahay markaa dee shuruuddeedii arrimaheedii oo dhan ka soo wada baxay oo laa ilaaha ila allah ma aha qowl afga laga yidhaahdo oo keliya uun ee macno weyn bay xambaarsan tahay inaanay hadal afka laga yidhaahdo un aanay ahayn waxayna tusinaya dee adeerkii abutaalib markuu nebigu sala allahu alay slam lahaa laa ilaaha ila allah dhe kelimadan ilaah agtiisa kugu doodo ee ay qolyihii kalena ag fadhiyeen dee waa kii diiday inuu yidhaahdo leanna wuxuu garanayey inaan hadal layska odhanayo aanayn ahayne inay macno weyn xambaarsan tahay macnaha weynay xambaarsan tahay waxay dhaheen culimmadu shuruud bay leedahay laa ilaaha ila allah laga qaadanayo nusuusta kale kow horta waa inuu macnaheeda garanayay nafyan wa ihbaatan waxaanay nafyinaysa diidayso laa ilaaha alla xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu alla mooyaane yacnii waa cibaado dhammaanteedoo ilaahay loo sugayo iyo cibaado dhammaanteedoo cid aan allah in laga nafinayo waa in qodobkana qalbigiisu arrintaa yaqiinsan yahay uu hubaalsan yahay arrintaa waa inuu hoggaansamo daahiran wa baatinan haddaad adigoo saale haddana aada asxaabu asxaabuulqubuur caabudaysood baryayso ad u yeedhanayso dee umaad hoggaansamin waa inaad aqbashaa oo waxyaalahay keensanaysaiyo lawaasimteeda waa inaad aqbashaa waa in ikhlaas iyo ilaahay dartii aada u tidhaahdaa waa in sidqi iyo run ay kaato kaatoy qalbigaa ka soo gaday carabka unaanay ahayn waa inaad jeceshahay laa ilaaha illa iyo ehelkeeda ood xidhiidhinayso ciddii markaa diidday inaad colaadinayso waa inaad wax kastoo ilaahay sokadii la caabudo waa inaad ka gaadhowda marka aad sidaa u xaqiijiso ee aada sidaa ugu noolaato ayaa ilaahay ku waafajinayaa markaad sii dhimanaysana inaad tidaahdo oo aad janno ku gasho qof walibana waxa la yidhi waxaa dee u badsado ayuunbuu ku dhimanayaa haddaad ciyaaro u badsato dee ciyaarahaasun baad ku dhiman si aad markaa tiimaamikaa u kala sheegaysaad ku dhiman haddaad heesahaasun waddo heesahaasun baad ku dhiman nin qolyihii aadka u heesi jiray hadda waartay alla u naxariisee ayaa isagoo xanuunsanaya dhakhtar ku jiro besiya ayaa la yidhi maxaad qabatay weli waan xasan lix iyo sagaashan baa hay wuxu uhi hees heesa ayay ka mideen ah isku maaweeliyaa buuri bal hadda tiribabkasu dee waanu xansha cumarkaasi wax kaga siiyey anaa taasuu ku dhimanayaa qof wuxuu badsado ee uu jecel yahay adduunyadan buu ku dhimanayaa ilaahay tawxiidka hayna jeclaysiiyo qalbigeena carabkeennana midaanu ka qalbigen qalbigeennana ka madhnaanina macnaheeda iyo hadalkeedu allah ka yaro nebiguna sala allah alay slm wuxuu uhi afdalu dikri laa ilaaha ila allah de haddaad laa ilaaha badsato oad markula dayn weydo ilahay baa ku waafajinaya waxaan xasuustaa berigaan jaamaca tukin jiray ayaa nin odayahoo ilaahay u naxariistee inta badan aan ka kici jirin safkaa hore oo aan weli beynalceshaayin intaa aan jooga aan arka isagoo meel maraya ayaa markaa darisku dhege jirana wuu iska dhegaysan jiray intaa kale wuu iska wardiyi jiray odaygii unbaa maalin habeen ciiray un ceshaagii maqribkii markii aanu ceshaagigaa qiirin un baanu siciid kac un baanu dha maba jiraba waar waase warba odayga qaado waanu qaadno meel baanu jiifinay dabaddaa markii dambe guri baanu geyno hadal kama soo baxayno markii dambe deetana hadal ka soo baxay isagoo dikrigii wada uu ku dikriyi jiray oo markaa fartii sidaa leh oo haddana kooma ku jira oo haddana dikrigii wado narqura afkiisa aanu ka qalalayn sidii ayuu ku geeriyooday alxamdulillah lilah berdhaweyd waxaa la soo dhigi jiray oday gabowo isna mu-adin muddo dheer ahaa oo isagoo kooma ku jira addimayaa hadda koomuu ku jiray haddana wuu addimayaa marka wixii aad badsato ayuunbaad ku dhimanaysaa marka isku day inaad digriga ilaahay aad badsatood mar walba aad carabkaa ku haysaa si aad ugu dhibato haddii kale ood heesa iyo ciyaaro iyo balaayo iyo mushkilad kale aad markaa badsato taas ayuunbaad ku dhimanaysaa marka in loona laqimana dee waxayna tusinaya xadiidka imaam muslim laqiruu mawtaakum kuwiina dhimanaya u laqima laa ilaaha ila allah u laqima oo weliba dhaha sida xadiidku markaa uu tilmaamayay fuqahadu waxay dhahdaan la odhan maayo qul oo si aan u xanaaqine laakiin xadiid baa ku soo aroortay nebigu sala allahu alay wasalam inuu yihi qul dheh ayaa la odhanaya halkan wuxuu inoo sheegayaa markaa sheekhu bal dadkii markaa laga geeriyooday iyo wixii ayana markaas ay samaynayeen ayaa halkan inoogu tilmaamaya wuxuu uhi ducaau man usiiba bimusiiba ducada loogu ku ducaysanayo qofka musiiba ku dhacday ee geeri iyo wax ku dhaceen ee laga dhintay wuxuu odhanayaa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun lahum ajurnii fii musiibatii wakhluf lii khayra minha ayuu odhanayaa waa xadiid saxiixa imaam muslim ayaa warinayaa iyo imaamu axmed waxaana laga warinayaa saxaabiyadda umusalama waxaanay leedahay umu waxay maqashay waxay leedahay umu lafdiga imaamu axmed weliba abu salama ayaa maalin iga yimi xagga rasuulka markaasaa wuxu uhi waxaan ka maqlay rasuulka ilaahay hadal waanan ku farxay waxaan u yidhi ma asiibo laa يصيب axada من المسلمين musiiba qof muslimiinta kamida ah musiibiyo dhibaata kuma dhacdo fayastarjicu cinda musiibatii oo ma istirjacsado ma إنا inna lilahi wa innaa ilayhi raajicuun uma yaquulu allahuma ajirnii fii musiibatii wakhluf lii khayra minha yacni ilaa ilaahay taa waa u sameeyaayoo waa ka ajir siiyaay wax khayr qabana wuu siiyaa musalama waxay leedahay arrintaasaan xifdiye saxaabadu wixii ay maqlaan waa ku dhaqmi jireen markuu abu salama geeriyooday ayaan istarjactu ina lilahi wa inaa ilayhi raajicuun baan idhi markaasaa allahuma ajurnii fii musiibatii wakhluf lii khayra minhu ilaahay oo mid ka khayr badanna isii haddaan nafdaydii baan ku noqdo masaan idhi min ayna lii khayru min abi salaama oo xaggee laga helaya abu salaama mid khayr badan anigu haddaan nafdaydiistaa ku idhi bay tihi waxay tihi markay ciddadaydi dhammaatay ayuunbaa rasuullahi moxamed idani soo weydiistay harag baanan megdinayey bay tidhi oo harag baan megdinayey deetana gacmahaygii baan soo maydhay waan u ogolaaday nebigu inuu soo galo barkin baan u dhigay markaasuu ku fadhiistay dabeetana guur buu iga doonay bay tidhi markuu hadalkii sii dhammeeyey ayaa nimi tidhi yaa rasuul allah anigu waxaan ahay gabadh hinaaso badan dee waxaan ka cabsanayaa inaad iga aragto dhib hinaasahaasi inuu igaadhsiiyo inaan ku dhibo oo dabeetana laygu cadaabo dee habislaan gabowdayna waan ahay oo islaan weynna waan ahay iminka dee ciyaalna waan leyo meeshii caruurina waa joogtaa wuxuu dabeetana nabigu sala allahu calayh wasalam taa sheegtay ee kiirada iyo hinaasaha ah ilaahay baan kuu baryo ilaahay baan kaa kaxayn waxaad sheegtay ee da'daa dee maanaa dhalinyaraa wili haddoo aan la kula mid baan ahayn taad sheegtay ee ciyaalkaana fa ciyaaluka ciyaalii dee ciyaalkaagu waa ciyaalkaygunbay la mid yihiin sidii ayaa dabeetana nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku guursaday oo markaa abu abusalaama mid uga khayr badan oo rasuululaahi moxameda ilaahay uu siiyey lafdiga markaa imaam muslimna wuxuu ahaa umu salama waxay leedahay rasuulkaan maqloole iyadoo lafdeeda xadiidkan ka maqashay muslimkay musiiba ku dhacdaa yidhaahda wuxuu ilaahay faray inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun allahuma ajurnii fii musiibatii wakhluf lii khayra minha ilaa akhlafahu llaahu lahu khayra minha wax uga khayr badan baa ilahay usoo weydaarinaya deetana markuu abusalama dhintay baan idhi muslimiinta keebaa abusalama ka khayr badan waa beydkii ugu horreeye rasuulka ilaahay u jirooday haddana waan idhi bay tiro ilaahay rasuulka ilaahay ayuu markaa khaliif iiga soo dhigay oo uu iigu soo bedelay waana macnuhu waxa weeye innaa annagu lilaahi ilaahay baanu sugnaana annagu dhammaantaya ilaahay baanu milki ilaahay baan nale ilaahay baanu addoommo u nahay ilaahay baa siduu doono noogu tasarufaya arrimaha iyaga iyo waxaanu ku leenay ma jirte ilaahay ayaa nale ilaahay baan nagu tasarufaya addoommadiisii dinka hoos joogaanu nahay wa inna anagu ilayhi xaggiisa oo keliya un baanu raajicuuna u noqonaynaa xaggiisa ayuun baanan u noqonaynaayo o naloo celinayaayo si uu nooga abaaliyo wixii aan samaynay allahuma ajurnii ilaahw ajri iga sii fii musiibatii musiibada ay igu dhacday ilaahw ajri iga sii oo inaan sabro oo aan markaa ku sabro oo aan ku mahadnaqo ilaahayow garansiisi aan ajri uga helo wakhluf lii khayra minha ilaahayow waxna aan waayey wax ka khayr badanna ilaahayow iisoo weydaariyo isiib xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa fadiilada iyo fadliga ay leedahay alistirjaac oo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun marka ay musiibo dhacdo inuu qofku sidaa yidhaahdo inuu weliba sabro marka ay waxyeeladaasi gegta u horaysa leannu beledu sunnayaasha ilaahay bay ka mid tahay oo waxaad jeclayd baad waayeysaa ama wax markaa aad nabcaysanaysaa kugu dhacaya waa adduunyadu waa balaayo u joog qofna uma saafi noqoto dee labun baanay kuu taagan tahay inaad sabirto oo aad markaa ilaahay xaggiisa u celisood ajri weydiisato oo aad markaa dee ajri iyo abaalmarin hesho inaad argagaxdo oo aada qayliso oo aanad sabrin oo wixiina kuu soo noqon waayo ajrigii abaalmarintiina aada weydo waa labadaa midu qofka muuminka ee dhabtahay waa qofka ku raamiyo qadihiisa iyo ilaahay qadarkiisa ee aan kana hor imanaynin waana in qofku markuu sidaa leeyahay dee macnaha waa inuu garanayaa macnaha waa inuu garanaya markaad macnaha garanayso ee aad macnahaana daymoonaysa markaad leedahay ayaad waxaa lagu yidhina aad ka helaysaa umu salama waxaad uga helay iimaankeedu siduu awood badnaa saxaabadii rasuulka oo dhammina sidaas ayay wada ahaayeen midda labaad waxaynu fahmaynaa marka aada yaqiiniso ee aada ku dhaqanto waxaa nebiyullaahi moxamed sala allahu alay slm inoo sheegay aliya rasuulku waxay inoo sheegaan in wixii ay sheegeen in laga helay in aad ku helayso eeg markaaad yaqiinsan tahay aada hubto ee aada yaqiintaa ku tidhaahdo ayaa wixii la yidhi waad ku helaysa aad ku helaysaa iyadii baa nafdeedii waxay leedahay yaa ka qe haddana way haddana yaqiin ahaan bay u tiri dabeetana ilaahay wuxuu tusiiyey ninkeedii mid ka khayr badan ilaahay inuu siiyo oo rasuulkii ilaahaya oo ay ka mid noqoto ummahaati اlmu'miniin ducaawu cinda iqmaadi lmayiti waa ducada marka meydka indhaha loo laabayo marka aadoo dhintay ee indhaha loo laabayo wixii loogu ducaynayey waxaa la odhanayaa allahuma kfir lifulaanin ilaahayo hebel u dembi dhaaf biismi magaciisa hebel baa loodhan ilahay u dembi dhaaf warfac darajatahu ilaahu derajadiisana koryeel filmahdiyiina kuwa la hanuuniyey la jirkooda iyo dhexdooda ilaahu derajadiisa ku koryeel wakhlufhu ilaahayow khaliif uga noqo aduu ka uga hadhay ee u ilaaliyo uga dambeeyo noqo fii caqibihi cidhibtiisa filkaafiriina kuwa hadhay wakfir lanaa annaga noo dhaafiyo walahu isaga yaa rab alcaalamiin wafsax lahu fii qabrihi ilaahw qabrigiisa u ballaadhi wanawir lahu fiihi ilaahw qabrigana u nuur ayuu odhanayaa in sidaa la odhanaya xadiidka imaam muslim baa wariyey umu ayaa laga warinayaa saxaabiyaddii xadiidka hore warinaysay waxay leedahay rasuulka ilaahay baa u soo galay calaa abi salama waqad shaqa basaruhu isagoo araggiisii kor noqday araggiisii oo markaa taagan oo kor noqday ayuu u soo galay faaqmadahu dabeetana indhihii ayuu u soo laabay dabeedna wuxu uhi ina aruuxa idaa qubida tabicahu lbasar ruuxda marka la qirdoodo ee qofka laga saaro tabicahu lbasar aragga ayaa raaca oo sii eegaya oo bal nafdii halka loo qaaday ile fabasaruka lyowma xadiid waa laga qaadayaa dahaarkii iyo wixii saarnaa waa laga qaadayaa xaaladdaa waxaanu hore u arki jiray araggiisu meel aanu gaadhsiin buu gaadhaya ile aragganaynu adduunyada wax ku arkayna iyo aragga maalidaasi waa wax yacni kala gedisan fakashafnaa canka khiطaaka fabasaruka alyowma xadiid mar xilligaa wuxu arkaya waxaanu arkayno araggii baa deetna ishii ruuxdii ayuu raacayaa markaasaa fadaja naasu min ahlihi ehelkiisii qolyo ka mida baa qayliyeyoo yacnii qaylo iyo oohin ayay markaa isku dareen codkoodii murugo ayuu markaa ka murugaysa dhimashadiisa markaasaa wuxu uhi laa tadcuu calaa anfusikum ilaa bikhayr waar nafihina ha ugu yeedhina waxaan khayr ahayn fa ina almalaa'ikata yu'minuuna calaa maa taquuluun waxa aad leediin bay malaigtuna aamiin odhanaysaa waanu jabnay waanu hoognay waanu ba'nay waanu ka galownay aamiin ba oo hooga oo jabn bay malaa'igtuna odhan kadibna wuxuu yidhi allahuma akfir liabi salama ilahu abi salama u dembi dhaaf warfac darajatahu ilaahay derajadiisa koryeel fi lmahdiyiina maca almahdiyiina ama fi lmahdiyiina kuwa la hanuuniye dhexdooda kuwa ilaahay iimaanka uu ku hanaya tawxiidka iyo rasuulka raacidiisa salى اllahu alيه wasalam wakhlufu ilaahayow khaliif uga noqo oo yacni wax wanaagsan si ama aduuka khaliifkahay halkiisi u gara ilaaliyo ee xifdiya ilaahay u noqo fii caqibihi cidhibtiisa iyo ehelkiisiiyo wuxuu ka tegey filkaabiriina kuwa hadhay wkfir lanaa walahu annaga iyo isagaba ilah u dembi dhaaf ya rab alcaalamiin wafsax lahu ilaahayo u ballaari fii qabrihi qabriga ilaah u ballaari wanawir lahu fiihi ilaahayow qabrigana u nuuri sidaas ayuu ugu duceeyey xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa markaa qofka ay dee musiiba iyo dhibaata ku dhacdo inuu markaa wax wanaagsan uun yidhaahdo oo dee inaa lilaahi wa inaa raajicuun iyo hadalkii wanaagsanaynu soo marnay iyo qofkan markaa dhintay oo loo duceeyo laakiin la yska ilaaliyo habaarka iyo dua waxyaalaha xunxun ee loo yeedhanayo waayo malaa'ig baa aamiin odhanayso inay wixii xumaa kugu dhacaan ayaa la arkaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa in meydka indhaha loo laabo qibladana markaa loo jeediyo oo weliba marka hore ayaa qibladana loo sii jeedinaya markuu dhintay indhaha loo laabay البyت qبلة أحyاء وأmwاaتا sida xadiidka sheekh albani u taصiiin xasaninayo beyt اxaramka ama kacbadu waa qibladiina markaa nooshinaya markaa dhibataanba weli indhaa isl afka laysugu celiyo waxay dhahay culimadu in laysku jebiyo eeg xadiidku wuxuu tilmaamay un indha iskulaabka laakiin maxaa waa wax tajribe lagu ogaaday iminka dad baa ka murmo oo yidhaahda maxay isku jebin daniya waxaanay tahay marka qofka ay nafdu ka baxdo marka laysku jeriyo xubnihiisa laysku celiyo xubnihiisi way jilicsanaanayaan oo hadhowto saasay u kala baxayaan oo marka la maydhaya iyo marka kafantii la gelinaya marka qabriga la gelinayaba wuu kala baxayaa laakiin haddii sidaa lagu daayo imika isagoo saasa hadduu ku dhinto isku soo celin kari maysid hadhowto sidaasuu ku tawafayaa dee tare qaadidiisii iyo maydhidiisii iyo kafangelintiisi waxa la wixii dhibaata ka imanaysa marka waa arrime tajribe markaa lagu ogaaday waxaa kaloo xadiidka aynu ka qadanaynaa dee markaa ay nabdu baxdo inuu markaa araggiina uu raacayo ducadana markaa lagu ducaysa dajiijka iyo markaa kaylada iyo oohinta iyo waxyaalahana la yska ilaaliyo waayo dee waxyaalahaasi wax liyaaliyo waxay u tarayaan ma jirto oo qofku wuxuu ku ducaysanaya waynu soo marnay waxa kaloo wanaagsan in loogu duceeyo wax qofka qabrigiisa ku anfacayo oo maalinta qiyaamo anfacayo oo ehelkiisa markaas anfacaya baleeg allahuma kfir lifulaanin magaciisiba ayaa la ilahi isagii u dambi dhaaf warfac darajatu fi lmahdiyiina isagii dhintay waa loo ducaynaya ehelkiisa iyo wixii ka hadhayna ilaahayow markaas waklufu fii caqibihi fi lkaabiriina kuwa hadhaya ee markaa ehelkiisiyana ilaahayow markaa wax wanaagsan si ama adigu yacnii khaliif u noqo ka ilaaliyo ee xifdiya adigu u noqo haddana meydkii baa loo ducaynayaa iyo wakfir lanaa walahu annagiiyo isagaba ilaahay u dembi dhaaf yaa rabb alcaalamiin wafsax lahu ilaahayow u ballaari fii qabrihi waxaynu halkaa ka qaadanaynaa dee qabriga ciddii aan ilaahay u ballaarin in lagu cidhiidhyayo ciddii ilaahay u naxariistay ayaa markaa qabriga ilaahay u ballaadhinaya markaa qofkii waxaa loo ducaynayaa inuu ilaahay qabriga u ballaadhiyo wa nawir lahu fiihi ilaah u nuuri in cid mugdi lagaga dhigayo laakiin qofku ilaahay doonay ee wanaagsanna inuu ilaahay u iftiiminayo u nuurinayo markaa taas ayaa loogu ducaynaya waxna anfacaya taas baanay malaa'igtu markaas aamiin odhanaysaa taas ayaana markaas ilaahay wuu aqbalayaa waxaa kaloo xadiidku markaa inoo tilmaamayaa in dee cadaabulqabrigu uu yahay markaa isaguna wax jira oo dadka qaarkood markaa qubuurta lagu cadaabayo oo lagu codhiidhyayo oo lagu madoobaynayo oo lagu fitnaynayo marka waxaasoo dhan ayaa ilaahay looga baryayaayo la leeyahay ilaahayow waxaasoo dhan ka badbaada waxaynu xadiidka ka qaadanaa qofka muslimka ah dee waxa laga rabaa inuu yahay markay musiibo dhibaata ku du-ada inuu sabro inuu ajir ilaahay kaga doono ee aanu markaa ajarkiisa iska xumaynin siiba dumarka oo xaaladdaa ah marka ay waxaa geerida iyo musiibadaasi yimaadaan qaylqayliya oo dee dhibaatooyin fara badan sameeya intaa waxa ka sii dambaynaya qofku marka uu dee sidaa la isugu jebiyo ee indhaha loo laabo in la maydho in la kanfo in la aaso ee in lagu tukado in la aaso salaadda iyo markaa ducadeeda sheekhu waa inoo keeni doonaayo taku maadaamuu duca iyo dikri yahay axkaamtii kale inooma soo qaadanin laakiin wuxuu inoo keeni doonaayo ah halkan inoogu xigtaa salaaddii iyo sidii markaas loogu ducaynayey halkaa waxaan idin tilmaamayaa qofka mar unbaa la wada maydhaa wax xoon la yidhaahdo oo laga sii rogo oo ku xoonsani ma jiraan ah, dadkunbaa yidhaha xoon ayaa jiro weyn xoonkaa laga rogaa waxaa ku xoonsan ma garanayna soomaalidunbaa tira waxbaa ku xoonsan marka inagu laakiin sharcigu wax ku xoonsani ma jiraan darasku halkaa inoogu joogo wallahu aclam